العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد درسنا وكيل لباتنية كوبات إيه كمدة إيه من النبذة الزكية في القواعد الأصلية waxaanu ku soo jiray dalaalat اlalfaad ama mabaaxiistii luqawiga ahayd xalay waxaynu soo maray mantuuqii iyo mafhuumkii mantuuqii qaybsami oo qaybsamay u qaybsamay ilaa nasin wa daahirin wa mutashaabihin wa mujmalin iyo muawal kadibna sheekh wuxuu ka soo hadlay eh, tawaquf اlmantuuq calaa idmaar oo saddex qaybood ahayd dalaat اliqtidaa loo yaqaanay haddana wuxuu u gudbay sheekhu dalaat اlishaara kadibna mafaahiimtiibuu u gudbay oo laba u qeybiyey mafhuumu mukhaalafa iyo mafhuum muwaafaqa mafhuum muwaafaqana wuxuu usoo qeybshay laba qayboodoo faxwa alkhitaab iyo laxnu lkhitaab labadaasuu ka dhigay haddii maskuudku uu ka mudan yahayba xugumka mantuuqa iyo madkuurka in la yidhaahdo waa faxwa alkhitaab ama mafhuum awlowi ah baa la iska yidhaahdaa oo min baab atanbiih biladna cala alaclaa ayaa loo arkaa hadduu musaawi yahay oo isla egyihiin mantuuqa iyo maskuudku isku fi lxukmi asagoo laxnu lkhitaab buu sheekhu markaa ku sheegay ayb labadaas mid walba wuxuu noqdaa qaطci ama dani yani musaawi qaطca iyo musaawi dani ah iyo awlawi qaطca iyo awlawi dani ah afartaa suuraa ka baxda markaa dee oon lasii faahfaahiyo wuuna ka tagnay kadibna waxaanu nimid mafhuum mukhaalafa ayaynu nimid oo daliil اlkhitaab isagu la yidhaahdo kuwa hore mafhuum muwaafaqada ah markuu adnaa yahay lama ictibaariyo cinda اlusuuliyiin markuu adnaa yahay lama ictibaariyo maxaa yeelay waa aciif waa daciif mantuuq ma ahayn mafhuum buu ahaa haddii marka uu madkuurkii mantuuqi ka sii liito uusan la sinnayn waxaa weeye muctabar ma aha cinda alusuuliyiin labadii marka kii awlowigahaa iyo kii musaawiga ahaa unbaa marna qaci noqda marna dani noqda markuu qaci yahay khilaaf kama yimaado inta badan laakiin markuu musaawi yahay ayaa khilaaf badan galaa khilaaf badan galaa xataa midka awlowiga ah khilaafka mararka qaarkood ka yimaado laakiin kuma badno kuma badno sheekhu marka wuxuu uhi wain khaalafa xukmu lmaskuuti اlmadkuura fahuwa mafhuum اlmukhaalafa wainama yakuunu xujatan xujo wuxuu noqdaa bishuruuطin buu ku noqdaa wayusama xiinaidin markuu noqdo xujana waxaa la yidhaahdaa daliil alkhitaabi hadalka daliilkiisi minha waxaa ka mid a shuruudaas marka mafhuum mukhaalafa jumhuur ahlicilmi waxay qabaan inuu xujo yahay daahiriyada oo mafaahiimto dhanba tuura wixii marka aan min baab اlqiyaas ahayn iyo xanafiyada mooyeen ummadda inta kale xujo wayay leeyihiin xalayna waa inagii soo sheegnay mafhuum mukhaalafa waxaa sawaab ah inuu yahay xujo biijmaaci الsaxaaba ijmaacana waxaa soo guuriyey alqaadi abi yacla baa soo guuriyey abu yacla fii kitaabi alcudda fii usuul اfiqi buu ku soo guuriya waana dhaqankii saxaabada aayaddii sayidina cumar iyo yacni umaya ay mafhuumulmukhaalafadii xujaysteen inaga soo sheegnay kadalika ibnu cabaas dhaxalkii ukhtada iyo maxaanku dhahday masalatu raddi waa diiday xadiidku ubay ibnu kacab inama almaau min almaa saxaabadoo dhan baa daliishaday waxay daliishadeen haddaad galmo samayso oodan biyo kaa imaanin inaan qabays waajib ahayn waana mafhuumu xasiran waa inoo iman doona way xujaysteen saxaabadii kale khilaaftay waxay ku dumiyeen axaadiid kale mooyeen mafhuumka way ictibaariyeen oo waxay ku dumiyeen xadiidka caaisha ahaa ida altaqa alkhitanaani iyo wixii la halmaala bay ku dumiyeen marka suurada mukhtalafada ah waa marka uu ku saabsan yahay daliilu khitaabku ama mafhuum mukhaalafo ku saabsan yahay fii alfaad ashariica alfaadu shaaric ayuu ku saabsan yahay amaa mafhuum mukhaalafuhu fii kalaami nnaasi wax khilaafsan ma jiro in la xujaysanayo in la ictibaarinaya bimacnaa mafhuum mukhaalafa fii khitaabaati اnnaas wa kalaami اnnaas wa kalaami اlfuqahaa waa la ictibaariya waa la ictibaariya ee waxaa la isku haya waxaa weeye mafhuum mukhaalafa fii alfaad shaaric taasaa khilaafku ka taagan yahay sheekhulislaam ibnu teymiya isagu wuxuu yidhahdaa kitaabkiisa majmuuca waaba khata weeye qowl mufasila in la keeno ummaddu laba qowlun bay qabtaa waa xujo mafhuum mukhaalafa muطlaqan iyo xujo ma aha muطlaqan labadaa qowl baa jira qowlka mufasilka odhanaya aan kala qaadno oo hadduu fii kalaami illaahi wa kalaami rasuul yahayna waa xuja ama xuja ma aha hadduu laakiin fii khitaabi innaasi yahayna waa la ictibaarin karaa aan dhahan kaas wuxuu imaamku isagu yidhahdaa waa qowl mufasil oo mukhaalif ah lilijmac ama khaariq laakiin ijmacaasi ma sugno khulaasadu mafhuul mukhaalafa daabitkiisu waxaa weeye atansiis atansiis bidikri yaqtadi اlikhtisaasa biاlxukmi ila lisabab daabidka marka aad joogto mafhuul mukhaalafa mabaaxistan kii xalay aan soo maray iyo kanba aada iskaga daraaseeye waa meelaha ugu qiimo badan طرق الاstinbaadka marka la maray min kitaab الlahi wa sunaةi rasuulih daabidka mafhum الmukhaalafa aw laxnu cafwan aw daliil الkhitaab waxaa weeye in la yidhaahdo الtakhsiiصu bالdikr in shay lagu gooni yeelay sheegidda shay baa la sheegay waxaan lagu gooni yeelay xugum التkhsiiص bالdikri yaqtadي الاkhtisaaصa bاlxukmi ila lisabab saa haddaad tidhaahdo mafhum mukhaalafihi shuruudiisii xujiyada ku saabsanayd iyo mawaanicdii diidaysay ixtijaajkao dhan baad ururisay bihadi اlqaacida siyaaqadaasaana kugu ro inaad tidhaahdo yacni altakhsiiصu bالdikri yaqtadii اlاkhtisaaصa bاlxukmi ilaa lisabab ilaa lisabab waxaad ku saaraysaa mawaanicdii ixtijaajka mawaanicdii diidaysa in la xujaysto mafhuum اlmukhaalafaha ee markuu xujada ahaana inta horaad ku sheegtay ayb qolyaha xanafiyadana khilaafan waxay ku leeyihin ayagu altansiisu bاdikri laa yaqtadi الtakhsiisa bاlxukm waa ninka kaa soo horjeeda altansiisu bاdikr in shay la sheego oo xukumkii lagu dhajiyo ma keenaysa asagu inuu xukumkii goonin la yahay laakiin qaacidaة اljumhuur waa sidaan kuu sheegay التkhsiiص bالdikri yqtadii الاkhtisaaصa bاlxukmi ila lisabab asbaabta hadda sheekhu uu tirin doono asbaabta uu tirin doono waa wixii loo yaqaanay mawaanic الاxtijaaji bimafhuumi الmukhaalafa toban baa la gaadhsiiyaa toban baa la gaadhsiiyaa wadaadda shan bay sheegaan muhiimaddu waxaa weeye had iyo goor waxaanu iska fiirin markaad aragta shay xukumka asaga lagu gooni yeelay hadduu jiro sabab loogu gooni yeelay mafhuumkaa muctabar ma ah shay baa xukum lagu gooni yeelay laakiin sabab baa jira loogu gooni yeelay sababka ama mansuusa noqdo ama siyaaqaha laga fahmo ama qaraa'in ku tusto marka ayadaa mafhuum lmukhaalafa laa cibrata lahu asbaabta noocaasa ayaa la yidhaahdaa mawaanicu lixtijaaj bimaful muhaalafa sheekuna hadda shuruud buu ka dhigay wuxuu ihi shardiga koobaad xalayna waynu soo sheegnay shuruuddaa midna waxay u noqonaysaa maskuudka qaybna waxay u laabanaysaa madkuurka oo mantuuqa ah minha waxaa ka mid anlaa yakuuna inuusan ahayn qad sukita mid laga aamusay can xukmi اlmadkuuri oo mafhuumkii ah likhawfin cabsi looga aamusay cabsiba looga aamusay ayib idan kan waxaa loo sheegay weeye oo maskuudkii looga aamusay cabsi darteed amila hadda waaqica ma keenaan usuuliyiintu laakiin misaalan wax ku fahanto ayay kuu sheegayaan maalan waalidkaa ood ka baqayso duurku inuu dib u dhigo ama casarka u dhaafo yaa waxaa tidhi maalan xaggana adoo tilmaamhaya in aad rabto inuu salaada tukado tarku salaati fii awal waqti jaa-izun ayb marka maxaad caddaysay salaada awalkeeda waqtiga awalka salaada in laga dibdhigo inay bannaan tahay ma ka fahmaynaa wasadka wakhtiga inaan laga dibdhigi karin ila waxaad sheegtay tarku salaati fii awali اlwaqti waa jaa-is waxaad ka cabsanaysaa aabbow salaadda waad bahdishaaye bal awalku hadduu ku dhaafay dhexda iyo aakhirka ka tuko marka likhawfin baad oga aamustay maskuudkii marka xujo ma aha waanay ku soo odhi altakhsiisu bاdikri laa yaqtadi اlikhtisaasa biاlxukmi ila lisababin alkhawfku waa min alasbaab khawfku waa asbaabta keenaysa inaan la xujaysanin mafhuumkaas madkuurkii hadda waa maxay waa tarku salaati jawaazu tarki salaati fii awal waqti mafhuumka laga fahmay waa maxay waa inaysan bannaanayn salaadu in laga dibdhigo xilliga waxaan ka ahay kaana ma aha muctabar lianna likhawfin baad u jiri sidaa ayada waxay amilo u keenaan kale maalan nin markaa soo islaamay oo ku cusub islaamka ayaa wuxuu duma inuu sadaqa la baxo markaasuu yihi addoonkiisii tasadaq haadaa cala almuslimiin wuxuu ka cabsaday hadduu yidhahdo cala lmuslimiina wa ahli kitaabi wa ahli dima in la yidhaahdo haddabaad soo islaamtay shuu munaafiq baatay maxaa gaalana kuu geeyey markaasu wuxuu yidhi tasadaq haadaa cala almuslimiin takhsiisu dikri bilmuslimiin laa yaqtadi اlikhtisaasa bilxukmi lisabab sabab baa hadda taagan waa maxay wuxuu ka cabsaday in lagu tuhmo tuhmat nifaaq saa darteed buu doortay inuu carabka ku dhejiyo lafd marka amiladaasi wax la halmaanaya sheegaan aan iskaga socon walaa lijahlin jahliga inuusan oga teginna waa shar mantuuqa waxaan u sheegay maskuudkaba ma ogi maba garanhayaba markay dhihi maysid maadaama aad kan carabka ku dhejisay kaad carabka ku dhejisay unbaa goonila ah xukumka kan aad ka aamustayna xugum cagsigii buu qaadanaya maxaa yeelay aniga mukhaaibka ah ama mutakalimka ah ayaa waxaan jaahil ka ahay mafaahiimta kale ee ka soo horjeeda mantuuqa maba ogiba ayib asna waa waa sabab keenaya kan laakiin waxay idhahdeen waa fii hayri shaaric ila jahli waxuun karaa fii kalaami اnnaas shaaricu hadduu shay carabka ku dhajiyo oo nabigu shay sheego maskuudka waa og yahay ilaahaynaad iska warkiisa hawshaa joojiba ilahi subxaana wa tacala isagu lamama suuraysan kara hawsha ayada ah fii hayri shaaric weeye ayay yidhaahdaa marka ayada almuhim haddii looga aamusay maskuudkii likhawfin aw lijahlin mafhuum mukhaalaf marka asaga ah muctabar ma aha walaa ujriya almadkuuru majra alhaalibi walaa ujriya almadkuuru majra alghaalib waxay kaloo ka mid a asbaabtu waa sabab saddexaad mawaanic اlixtijaaj bimafhuum اlmukhaalafa walaa ujriya almadkuur madkuurka waa inaan la dureerin oon la marinin majra alhaalibi sidii badnayd wadadeedii shay baa ku badan bulshada dhaqankeeda iyo dhaqankeeda oo xun aan fiicnayn shaygii baa lagu hadalqabsaday xukumkii markii la sheegayay dhihi mayno shaygaa mayo wixii kaleo dhan xukum kaley qaadanayaan almafhuumu idaa kharaja mahraj alhaalibi laa cibrata bihi meeshay dhihi jireen wey waxay jumhuurtu ku miaaliyaan warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum markii muxaramaadka dumarkii laska xarimay lasii sheegahayey ayib maxaa lagu daray gabadha aad adeerka u tahay ee u dhalay ay dhashay islaanta aad qabto warabaa'ibukum ullaatii fii xujuurikum xujuurikum taxriimkii xukumkii waadda xukumkii baa mee la rabaa in lagu khasisay xaggee lagu khasisay rabiibada ku nool dhabtaada altakhsiisu bاdikri yaqtadi alikhtisaasa bilxukmi oo taxriimka ah ilaa lisababin ilaa lisababin sooso iskumayna ogeyn marka haddaad mafhuumulmukhaalafa hadda aad daliishato waxaad leedahay rabiibada gurigaada ku nool ee kula soo noolaatay unbaa xaaraamka guurkeedii markaad hooyadeed furto ama aad kala tagtaan hadday laakiin hooyadeedba islaantanba ha dhashe aysan kula soo korin ama gurigaada aysan ku noolayn kugu beled ahayn waad guursan kartaa istidlaalan bidaliili اlkhitaab bimafhuum اlmukhaalafa maxaa yeelay altakhsiisu bاdikri yaqtadii alikhtisaasa biاlxukmi alrabiiba fi اlxujri ayaa waxay tahay khaasa ku ah bitaxriim midda kale waa xalaal waa markaad ictibaariso mafhuumkan jumhuurtu waxay ku leeyihiin fii xujuurikum qeydkaani waa qeyd ku yimid kharaja makhraj alghaalib gabadh ee rabiiba ah maxaa badan inay hooyadeed la noolaato ninka hooyadeed qabana adeeroo ay tidhaahdo halkaana ay biyaha kullayso shaqayso adeegto rabiibo meel kale jirto waaba naadirba marka mafhuumulkuna idaa kharaja makhraj alghaalib laa cibrata lahu sidaas jumhuurtaa ku tegay sayidina cali jamaca min ataabiciin wاlmadaahib اlukhraana waxay dhaheen waa mafhuum muctabar ah mafhuum muctabara weeye liأna اlquyuud fi اlasli an takuuna اlاxtiraaz wixii qeyda yimaada fii lafdin fii daliili sharciyin waxaa asala in loo keenay ixtiraas iyo ka afeefasho laga afeefanaya waxa waxaan ka ahay marka kaanadu waa masaa'il badan bay ku sheegaan iskaga socon walaa warada xukmu lmadkuuri maanici afraad walaa warada xukmu lmadkuuri jawaaban lisu'aalin waxaa kaloo shardi ah markaan leenahay mafhuum mukhaalafa waa xujo waa inuusan u imanin madkuurku ka la sheegay ee mantuuqa ah waa inaan loo sheegin suaal jawaabteed su-aal jawaabteed maxaa yeelay jawaabtu waxaa la rabaa inay mutaabaqayso su-aashi ereygii su-aasha ku yimid haddii jawaabtan lagu soo celiyo shaarica jawaabtiisa lafdiga ku yimid maskuudkiisii dhihi mayno xukun kaluu qaadanaya walaa warada wa inuu sooru xukmu lmadkuuri kala sheego xukumkiisu jawaaban lisu'aalin waxay ku miaaliyaan wadaaduhu xadiidka ibn cumar fi saxiixayn wa fi sunan nabi maxamed baa waxaa l can salaat اleyl can salaati اlleyl nabi allow salaatu leyl sen u tukanaa baa la yidhi markaasuu salaatu leyli matna matna faida khashiya axadukum الصubxa falyusali ragcatan tuutir lahu maa maa qad salla idan meesha maxaa yaala lafdu leyl baa la sheegay ma dhihi karaa salaada leylka labalabaa loo tukan hada huwa almantuuq mafhuumu lmukhaalafa waa maxay salaatu nahaar labalaba loo tukan maayo waa in loo tukado afar iyo wixii ka badan ayb ila salaaة اleyli mana mana nabgu marka waxaa lagu leeyahay mafhuumkani waa hayru muctabar limaada lأnna lafd اleyl wuxuu u arooray jawaab buu ku yimid can su'aalin uu ku yimid leylku nabi allaw kayfa nusalli salaaةa اleyl xadiidka ibni cumar sa'ala rajulu rasuul can salaaةi اleyl faqaala salaaة اleyli matna mna ayib meesha laga hadlay marka waa salaat nahaar iyo salaat اleyl ayib dhihi maysid salaat leyl waxaa loo tukanaya labo labo wakhilaafa lidaalikana salaat nahar waxaa loo tukanayaa si kale mafhuumkan wuxuu ku yimid waa mafhuum hayru muctabara liannahu kharaja jawaaban lisuaal jawaaban lisuaal maanici shanaad aw lxaadiثatin aw lihbaarin can ilwaaqic bay ka cabiraan muaabaqat lwaaqic wax waaqica ku badnaa ama markaa jiray buu sharcigu ka hadlay dhihi mayna markaasi waaqicada ma waxyaabihii kaleo dhan xugum kale qaadanayaan aw jawaaban wuxuu u yimid lixaadiin ay liwaaqica waxay ku mitaaliyaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafa mudaacafa ribadii riba duyuun ahayd ama riba alqardi waxaad ku sheegtaanba ahayd ee la odhan jiray ima an turbi wa ima an taqdiya oo marka carab saa'id ku ahayd kuna badnayd carabna haysatay iyo aayaddu ka qabatay marka waa xugum ku yimid ee waaqica taagnayd ikhbaar can waaqicin mutaabaqatu waaqicin xaadiso naasilo jirtay la dhihi maayo marka ribadu mar haddayna adcaaf mudaacafa ahayn hee way banaantahay lama dhihi kara lann waxaa weeye waa kharaja mahraja mxuu ahaay alihbaar can ilwaaqic aw naxwi dalika iyo asbaabta wixii lamida ah oo mima yaqtadi takhsiisa bidikri wax walboo sabab walboo keena takhsiis bidikri waxaa weeye mafhuumkii ka imanayay wuu burahayaa khulaasadana saasaan kuu sheego waa maxay altakhsiisu bاdikri lisababin maxaad leedihiin التkhصiiص bذikri لsabب laa yqtadi تkhصiiصa bاlxukm waa markaad rabto inaad iska saarto mafaahiimta aan muctabarahayn oo dhan waxaad dhihi التkhصiiص bالdikri لsababi laa yqtadi التkhصiiصa bاlxukm laakiin markaad rabto inaad markuu xujada hashito waxaad leedahay siyaaqada qaacidada التkhصiiص bالdikri yqtadi التkhصiiصa bاlxukmi إla لsabب marka qaacidada laba qayb ku ahayd waxaa ku ururin kartaa inaad ilaa laysaba ka dabageyso tii hore khulaasadiisu waa intaa wuxuu hadda sheekhu qaranaya u leey aw naxwi dalika meekta waa asbaab badan waxaa ka mid a ah meelahan la ictibaariya mafhuum mukhaalafaha inuu u yimaado an yajiia majiia alimtinaan aw siyaaq alimtinaan mantuuqi wuxuu ku yimid gal abaal sheegasho iyo mani sheegasho ku yimid huwa aladii sakhara albaxra litakuluu minhu laxman طariyan baa lay laxman ariyan hilib fareesh ah oo bisil oo markaa muxuu ahaay cusub ma dhacaysaa in aan bannaanayn in la cuno dareerinka iyo muxuu ahaa saafsaafka iyo qumudka iyo murumuriga a la cuno ma keenaysaa wuxuu u yimid litaakulu minhu laxman ariyan wuxuu ku yimid fii siyaaq alimtinaan ilaahay galladda iyo nicmada uu ummadda siiyey wuxuu u sakhiray baa laga hadlaya logama hadlaynin mar kale aad mani sheeganaysana waxaa lagu mani sheegtaa ama abaal sheeganayso shayga u qiimo badan litaakum laxman ariyan walqadiidda meesha ma taal lama dhihi karo ninaad maalan malyan siisay dhihi mayse hebelow hadda kahor adoo sakarada waa aniga maalin qada kaa bixiyey macquul maaha leannu malyan baad u dhiibtay macdiraad soo garan maysid maalinkan da malyan kuu dhiibay aad wareertay si aad u qaadanaad garan weyday meeshu adag baa laga bilaabaa inaad fahanteen baan u malay marka fii siyaaqi اlimtinaan hadduu ku yimaado mafhuumu mukhaalafahaasi xujo maaha cinda aljumhuur cinda aljumhuur waxaa lamida yidhaahdaan an yajii'a fii siyaaqi اlmadxi wاtafkhiimi wاtahwiil fii siyaaqi اlmadxi wاtahwiili wtafkhiim inuu ku yimaado yowmu khaybar nabigu wakiil sal ly slam la ucطiyana araayata hadan rajula yaftaxu اllahu calى yaday yuxib اllaha warasuulah wayuxib اllahu warasuuluh beri markuu waagu baryo raayadda iyo bandiradda ciidanka waxaan u dhiibi doonaa rajul ilaahay gacantiisa noogu furi doonaa khaybar wayba iswaashaye ilaahay iyo rasuulkiisana jecel alliya rasuulkiisuna ay jecel yihiin ka qaadan mayno cali nimaan ka ahayn ilaahay rasuulku ma ay jeclo asaguna ilaahay rasuulkii ayaguna ilahay rasuul ma jeclo kama qaadanayn maxaa yeelay halis wey wuxuu ku yimid manduuqan takhsiisu caliyin bidikri waxay ku timid lisabab waa maxay waa tafkhiim fatxiga berri aan sugayno iyo cali qiimo badnaantiisa iyo ilaahay inuu agtiisa wax ku leeyahay intaa unbaa loogu talagay looguma talagelin in saxaabada kale darka lagaga saaro ayb hadduu u yimaado fii siyaaqi اlmadxi aw اtafkhiimi wاtahwiil wa tacdiim الshay lama xujaysto mafhum mukhaalafihiisa waxay xanafiyadu iyo bacdu shaaficiya geliyeen asalkaas xadiidkii ahaa oma bana laa yaxul imra'atin tu'minu biاllahi waاlyowmi اlآakhir an tuxidda haweeney alle iyo qiyaamo rumayso ooma bannaano inay asay u qaaday isbahaanbihin waxaan ka ahayn zawj dhintay wax ka badan saddex maalmood saddex maalmood waxay dhaheen bacdu shawaafic iyo xanafiyadu dimiyada iyo ahlu kitaabkuna waa la mid oo waalidkood hadduu dhintayo qariibkoodii saddex beri way asay qaadi karaan waxaa la yidhi waxaaba la yidhi imra'atin tu'minu billaahi walyowmi alaakhir baa la yidhi waxaa layidhi waa manduuq u yimid fii siyaaqi atafkhiimi waatacdiim ee ma aha takhsiiskii laa lisabab ahaa ma aha wuxuuna muflmukhaalib xujo ahaa atakhsiis bidikri laa lisabab marka masaa'il badan baa meelaha aad ku jirto oo wanaxwi daalika intaasuu sheekhu ku tilmaamaya iyo asbaabta la khulaasadu waxaa weeye sideeduba haddii shay lagu gooniyooday sheegidda iyo xugumku sabab meesha ka muuqda gooniyeeliddana aysan jirin lagu gooniyeelo waad xujaysanaysaa haddii sabab kuu muuqanaya keenay takhsiiskana waad iskaga leexan asbaabtu marka ama toban ha laga dhigo ama hala badiyo daabitku waa intaas ayb wuxuu ihi sheekhu wa aqsaamuhu aqsaamu mafhuumi اlmukhaalafa qaybihiis meeluhu gale ee laga fiiriyo الصفة ومنها cilaة وdرف وxاal وcadد والشharط والغاaية والxasru ayb mafhuum الصفة ayaa ugu horeeya wa minhaa صifadii waxaa ka mida cilaة baa ka mida وdarف baa ka mida وxaal baa ka mida وcadad baa ka mida cilada iyo darafka iyo xaalada afartan dambaba waa min الصفة ayadaa intaa noqoto mafhuum صifaha sifadii aad taqaanine cilmu naxw hadda looma jeedo waa shay ka guda ballaadhan ayb intaaba sifay soo hoosgelayaan ayb mafhuumu sifa waxaa ka mid a xadiidkii ay usuuliyiintu qaab u wariyaan si kalena oon macnihiisu ku yimid kutub asunan mxuu ah wasaxaaxba fii fi lghanami asaa'imati zakaatun baa layidhi ama sadaqatun ayb ama wa fii sadaqati اlghanami fii saaimatiha arbacuuna eh, fii saaimatiha waxaa laga rabaa shaatun baa laga rabaa min kuli arbaciin waa maxay lafdu hadda waxaa la sheegay assawm foofid ama soofid adhiga foofa ee afartan gaadha afartankiiba neef baa loo laga sakayn baa xadiidku yidhi maxaan ka fahmaynaa mafhuumulmuqala waa maxay adhiga afartan gaadhin een foofaynin ee la calfiyo guri ah zake lagama rabo mafhuumka marka magaciisu waa maxay waa mafhuumu sifa sifa la sheegay oo carabka lagu dhejiyo asaa'ima ah ayaan ka fahanay cagsigeedoo almacluufa ah almacluufa ah marka kaasna halkaas wuu ka baxaayo ayb wa minha waxaa ka mida cilatun baa ka mid a cila ka midoo haddii xugum la sheego oo cilo lagu dhejiyo tartiibu xukmin calaa wasfin munaasibin wuxuu keenayaa xukumka in ciladan lagu xidho marka la waayo iyadana asna la waayo haddaan marka xukumku uusan ahayn mucalal bicilalin ukhra waxay ku miaaliyaan miaal iska uun ma helaan inta badan suulintu ma sheegaan oo amila iska afcaribay sheegaan lakin waxaa ugu roon xadiidkii aad garanaysaan ahaa ayanqusu ruabu idaa yabisa nabi allow timir qoyan iyo mid caydi ma laysku iibin karaa oo curdan ah timir bisil iyo mid curdan ah nabigu wuxuu yihi markay curdanku uu ingago ma isdhimaa oo ma dhusaa oo ma yaraadaa nacam nabig wuxuu yihi alaa idan falaa idan idan taxriimka maxaa lagu cileeyey nuqsaan baa lagu cileeyey idan shayga aan nuqsaamayninee hadhow isla ekaanaya haddii la helo timir rutub ah oo qoyan mid ingegan waa lagu iibin karaa haddii aysan nuqsaamaynin waxaa lamida ah xadiidkii kitaabu daxaya aad ku marteen inamaa manactukum min ajli daafa waxaan idinka xarimay saddex beri ka badan inaad cuntaan hilibkaa kaydsataan qaxootigii muslimiintaa ee soo barakacay darteed ayb mafhuumku marka waa maxay laga fahmayaa ciladaas haddaan hawshaa jirin in la kaydsan karo marka mafhuumu alcila amilo badan buu sharciga ku leeyahay aan iskaga socon ayagu miaal bay keenaan maalan kama lowqaalay ku leeyihiin xaramtu اlkhamra lishiddatiha khamradaan idinka xarimay kulaylkeeda iyo waxay keenaysa dadka ay kicinayso ayb nafs alqadi waxaan ku idhi acطi fulaanan hebel waxaad siisaa lacag sii lifaqrihi maxaan ka fahmayaa lacagtaa nimaan faqiir ahayn ma siin kartid atacliil marka mafhuum اlcila kaasay aduu ujeeda aan ka socon wadaraf baa ka mid a darafka ama zamaani ha noqdo ama makaani ha noqdo waxaa ka mid ah amiladiisii alxaju ashhurun macluumaat alxaju ashhurun macluumaat waxaynu ka fahmaynaa mantuuq waa maxay xajku bilo la yaqaanuu galaa hada huwa almantuuq aw ilmadkuur maskuudkiina waa maxay ana alxaja laa yaqacu ila fii tilka alashhur xajku ma dhacayo kumana asaxayo bilaha ayaga bilaan ahay ayb kaa marka waa darafkii zamaaniga ahaa darafkii zamaaniga ahaa midka makaaniga waxaa ka mid ah aayaddii maanta imaamku inugu tujinaya idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumca maxaan ka fahmaynaa salaat اljumca inay gasho keliya maalinka jumcada maalin kalena aysan geli karin haddaan ku dha neefkaygii gaarhigay bic haada ywma alkhamiisi maxaad ka fahmi maalin aan khamiis ka ahayn inaadan iibin karin haddaad khilaaftana aday kuu taalla ama darafka makaaniga ah fadkuru اllaha cinda almashcari اlxaraam iyo adiladii badnayd ee ku timid ilaahay xusa marka buurta la fuulahay oo takbiirsada markaad ka degaysaana ilaahay nazaha ayb ayaa wixii la halmaal adilo badan baa ku timid iska aan iskaga soconno waa xaalun kuwa maxaa marka marka ay xaalo timaado ama daraf yimaado ama cillo timaado xugna lagu dhejiyey if wa ka bax waad dhihi mafhuumkiisi mafhum mukhaalafiisi waaad dhihi mafhuumu sifa mafhuumu cila mafhuumu darfin mafhuumu xaalin ayib waa xaalo timid baan ka fahanay wey cagsigii xukumka inay qaadato xaaladuna waxaa ka mida ah qowluhu tacala walaa tubashiruhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid waantum caakifuuna fi lmasaajid lianna xaaladu fii macna sifa weeya hade fii macna sifa sideeduba de waad garanaysaan icilmi naxwana macnaha un ku dul wareegtaa xaaladu ogtihiin wa antum caakifuuna fi lmasaajidi maxaa laga fahmay oon ka qadanaynaa ictikaafku ma galo meelaan ka ahayn masaajidda meelaan masaajida laguma ictikaafi karo alla ictikaafa ilaa fi lmasaajid haddaan dhan ashu waa istiqraaqiyu haddaan dhan wacal axadiya sidii niman sheegeenna masaajidii saddexayd unbay markaa noqonaysa ayb mafhuumu cadadin wاlcadad baa ka mid ah cadadku ad isagu fara badan yahay qur-aanku tif buu ka yahay fajliduuhum ثamaaniina jalda faman lam yurid fasiyaamu ثalaaثa ayaami fi اlxaji wasabcati ida rajactum sidaa laguu sheegay si aan in lama ogolo tobankan um, saddexdaa iyo toddobada wax ka badan laga yeeli maayo amaaniina jalda sideetan wax ka badan ama ka yar kuma dhufan kartid sideetan ku dhuftal waa manduuqi mafhuumku waa maxay lagamana yarayn karo lagamana badin karo waa mafhuumu cadadin asagaana u xoog badanoo wax hawl saalanba ma asagu qur-aanku waa ku badan yahay ayib intaasi waa anwaacdii sifada intaasoo dhan waa anwaacdii sifada asifatu wa minha mafhuumu sifa alcilatu wa mafhuumu اdarfi wa mafhuumu اlxaali wa mafhuumu اlcadadi ayib aلثaani ka labaad wاsharطu wey shardiga luqawiga ahaa tacaaliiqdii in iyo idaa iyo marka wax lagu xidho shardigan waa shardigii luqawiga ee carabiga baa loo jeedaa qur-aankana waa ku fara badan yahay wain kuna ulaatu xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna ayb marka waa inagii soo maray alasbaab luawiyatu cafwan ashuruud luqawiyatu waa asbaabun caqliyatun sharciya waa sabab caqli ah oo sharci ah haddii la yidhi maxaan ka manduuq waa maxay gabdhaha uur kalee la furay waxay leeyihiin marashi iyo masruuf iyo biil bay leeyihiin mafhuumulmukhaalafo waxaa weeye gabadha la furee loo dhammeeyey hee ee xaailada ee galoofta ah golmaranta ah ma laha nafaqa iyo biil ma laha mafhuumulmukhaalafo wey adil meelo badan buuna ku yimaada ayb waa mafhuumu shardigii xalay yacni ibn may cumar ay xujaysteen wey wاlgaayatu mafhuumka saddexaad mafhuumu sifa oo anwac badan yeeshay mafhuumu اsharطi oo kii labaada mafhuum اlhaaya mafhuum اlghaaya waa maxay waa tacliiq اlxukmi bamad haayaii muddaa lagu xidhahaya ayb <clears throat> eh, fain طalaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu xataa tankixa zawjan hayrahu maxaad ka fahamtay mafhuum اlghaayahaas waxaad ka fahmaysaa gabadhu in ilaa ay guursato ninkaasnin eh, saddex labaad ay guursato aysan keed hore ku noqon karin xataa tankixa zawjan hayrahu waa ku badan yaha qur-aanku ayb faidaa taطaharna fatuuhunna fatuuhunna ilan waa la qaayeeyey amse waa mashhuumu sharطi ayuu markaa noqonaya ayb xataa yahursa kuma jirin saxiix ayb walaa taqrabuhunna xataa yadhurna intaasaan ka raa mafhum lhaaya halkaasu kaga jira faidaa taaharna dambe mafhuumu shardi buu inaga noqonaya waat marka waa mad اlxukmi ilaa haaya un baa loo jeedaa uma atimu siyaama ila اleyl iyo wixii la halmaala ayaa la mid ah idan maxaan haynaa mafhuumu sifa oo tarmay mafhuumu shardi mafhuumu اlghaaya saddex wاlxasru mafhuum اlxasr asna afar buu noqdaa sifadu maxay soo noqotay ayada ku daraadee an shanba isu ahaayeen shardigii lix kaga dhig haayaha toddobo mafhuumulxasri sideed xasrigu haddii asaga kuu sheegi doono waa in shaygii la koobo oo xukumkii shay lagu koobo yaa ayadaa shan ku ah sheekhana cilo iyo daraf iyo xaale iyo cadad sifo ku dar shan bay ku tahay shardiga waa lix haayadu waa toddobo xasriguna waa sideed wاlxasru in la koobo biاnnafyi wاlاstinaa diidde iyo isna lagu koobo ilaa iyo wixii la halmaala intii layse iyo lam iyo lan iyo wixii la halmaala iyo maa naafiye iyo in iyo nafyi baa la hormarinaya kadibna ilaa baa lagu soo reebaya asaguna mafhuum اlxasri ayaa la yidhahda qur-aanku waa ku badan yahay wamaa muxamadu ilaa rasuul wamaa arsalnaa min rasuuli ila bilisaani qowmihi ayb marka waa maxay nafyi baa la hormarinayaa kadibna isnina imanaya waa ku badan yahay qur-aanka iyo adilada waa ku badan yahay kii labaad aw biinama aw ilxasru in wax lagu koobo biinamaa lagu koobo oon lagu koobin binafyi wاlاstinaa biinama inamaa ilaahukum ilaahu waaxid inamaa anta mundir waa ku badan tahay qur-aanka iyo axaadiiuba inama almaau min almaa haddaynu marayn hum اlxasri baa laydha binama ayb waxaan ka qadanaynaa kaa la sheegay mooyinka kale inuu xugum kaa ka bedelan uu qaadanayo suuradii masaladii ah, saddexaad ee ka mid ah xasriga aw bidamiir اlfasli bidamiir اlfasli damiirka la bixinaya khabarkii iyo mubtadihii ama musnadkii iyo musnadu ilayhi zaydun huwa alcaalimu baad tidhi zaydun huwa alcaalimu idan zayd unbaac cilmi leh asagunbaa caalim ah marka xasrigaasi ama ha noqdo mid xaqiiqi ah ama mid markaasi idaafiya ama iddicaaya waxaad sheegtaba suu doona ha noqdo wayna ku badan tahay qur-aanka waman lam xukma anzal allah fa ulaa'ika hum lkaafi ayagu unbaa gaalo ah fa ulaa'ika hum اlظaalimuun hum اlfaasiquun waa in musnadkii musnad ilahi dhexdiisa la geliyo damiiru faslin oo markaa faa'iidanaya qasri iyo takhsiis buu faa'iideynaya ayb waana ku badan tahay shareecada ayb aw bitaqdiimi اlmacmuul macmuulkii in la hormariyo macmuulkii in la hormariyo kuu dooniba ha noqdee macmuulkii baa caamilka laga hormarinaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyo wixii la halmaana iyo balilaaha facbud balilaaha facbud ilaahay keligii un caabud ilaahay keligii un caabud taqdiimu اlmacmuul eh, calى Eh, ibnu xaajib iyo wadaaddaa ka niqaashay laakiin waa niqaash daciif ah sawaabku cinda albayaaniyiin wa kibaari nuxaad wuu faa'iideeyaa xasri iyo qasri buu faa'iideynaya waxaa la mid a ah tacriifu ljusayn in musnadka iyo musnaduleyga lababa la tacriifiyo in la tacriifiyo baa ka mid a ah sidii muxuu ahaa xadiidkii eh, taxriimuhaa altakbiir wa taxliiluha altasliim waa tacriif اljuزayn xasri bay faa'idaynaysa waxaa lagaga baxa salaad waa salaamo naqsiga waxaa lagu galana waa takbiirta waxaad ka fahmi wax kaloo lagu geli karo ma jiro shay kaloo lagaga bixi karo ma jiro sida xanafi ay sheegeen ay dhadaartu waxaad kaga baxaysaa neef iyo waxaa loo baahnayn iyo xadad ayib lannahu maxaa yeelay buu idhi yaqtadii wuxuu keenayaa waa taqdiimu lmacmuulku hadda cilaynaya taqdiimu macmuulku cilaynaya kuwa kale muran badan kuma jire waxaan inamaa ka ahayn lannahu yaqtadii wuxuu ka alkhtisaasa inuu gooni ku noqdo shayga laga hormariyey oo lagu xasriye wa alxasru ikhtisaaska qudhigiisaana xasri ah baylaha facbud ilaahay inku gooniyeel cibaadada marka la yidh waa asaga keligiisii wey ayb wa adharu maa xusira biاnafyi kuwan adaatu xasriga ah iyo mafaahiimta mukhaalafada kale xoog badan mafaahiimtu way kala sareeyaan eh, kala saraynta hadda sheekhu uu kuu sheegi doona waxay kaa anfacayaan marka la yidhah baabu tacaarud la gaadho hadday laba eh, istacaarudaan iska hor yimaadaan laba mafhuum waxaan leenahay waxaan hormarinaynaa kuwa kuu ka xoog badan yahay faaidatul eh, waxaa weye faaidatu quwada iyo dacfiga huna waxay ku anfacaysaa cinda tacaarudin fi tarjiix ayb cinda tarjiixi fi tacaarud ayib wa adharu laqsaami aqsaamka midka u muuqda waxaa weeye aqsaamu mafhum mukhaalafa wa aqsaamuhu maa xusira biاnnafyi wاlاstinaa waa midka lagu koobay nafyi iyo istina gadaal ka yimid waa ka u adag hadee waa ka loo isticmaalay towxiidka towxiidka loo laa ilaaha ila allah baa loo isticmaalay inuu u adagaya darti nafyi jumlatan wa tafsiilan macbuudaadkii dhulka la dhigay iyo ilaahay keliga oo cibaadadii loo sugay maa xusira binafyi walistina isagaa u xoog badan mafhuumkiisu waa maxay marka asagu axadan alla ka ahayn lama caabudi karo ayb kaasaa u xoog badan uma maa qiila waxaa kaloo ku xiga wixii la yidhi ina dalaalatahu manطuuqun wahuwa صaxiix kainamaa inamaa xasrigay faa'iidaynayso min baabi اlmanطuuq baa mise min baabi اlmafhuum bay isku qabteen usuuliyiin iyo bayaaniyiin isku hayaan qolyahan cilmi اlmacaaniga ka hadla waxaana loo badan yahay inuu yahay manطuuq baa loo badan yahay isagaana صaxiixa inama allahu ilaah waaxid ayb inamaa anta mundir iskana ogowo siiqatu xasrigu waxay anfidaa min baabi اlmafhuum maa kaana min jinsi اlmuhbat cinda alculamaa iska ogow siiqatulxasrigu markay wax anfinayso waxay anfinaysaa maa kaana min jinsi eh, almuhbat ka la sugay wixii ku jinsa ah unbay anfinaysaa waxaan ku jinsaya ma anfinayso midda labaadoo baabka markaa joogta iska ogo waxaa weye iska ogow mafaahiimtu cumuum ma laha mafhuum mukhaalafuu cumuum ma laha ayib hal midoo ka soo horjeeda manduuqa haddaad anfido mid walba anfiga ma gelin kartid inamaa anta mundir nabigu maxaa lagu koobay inuu undiga yahay mubashirna waa yahay ayb howlo kalena waa yahay ayb ina eh, mxuu ahaa walikulli qowmin haad inamaa anta haadin soo aayaddii ma ahayn inamaa anta mundirun walikulli qowmin haad eh, fain tawallow fainamaa calayka albalaaq gaadhsiin basaa ku saaran waxaa la rabaa keliya inaad tiraahdo uun mafaahiimtu ma laha cumuumaad cumuum lmafhuumi waa daciif iska ogow suurada mafhuumka ee ka soo horjeeda uun mantuuqa oo min jinsi ah halkaas suuran baad ku anfin camimi maysid ma camimi kartid afaana ka timaada haddaad halkaasi aado wlhaaya haaya ku xigta haayadu way xoog badan tahay xataa qolihii mafaahiimta diiday qaybo ka mid a ah xujaysta mafhuumu اlxasri Eh, binafyi walisnaaq qolyihii diida xataa qaybaha xujaysta oo marka wa waa mantuuq bay la aadan mafhuum ma aha alxasru biinamaa qolyaha xujaysta xataa mafaahimto dhan ka daahiriya waxay leeyihiin waa mantuuqe mafhuum ma ah yani awoodeeda darteed nimankii mafaahimta diiday baa soo gal inay xujaystaan ayagoo u arkaaya inuu yahay dalaala lafdiya nudqiya uma kadib waxaa ku xiga mafaahimta asharu shardigaa ku xiga uma sifatu lmunaasiba lilxukmi waa ciladii uma صifaة اmunaasibaةu lilxukmi صifada munaasibka oo xukumka ayaa ku xigta oo cilada ah mafhum uma intaa kadib waxaa ku xiga saa'ir الصifaati صifaatka intooda kale darafkii xaaladii cadadkiiba ujeedaa cafwan ifadii caadiga ahayd sifadii caadiga ahayd darafkii iyo xaaladiiba ujeedaa uma intaa kadib ila اcadad cadadka mooyeen صifaatka intooda kale ku xiga weye cadadka mooyeen uma اlcadadu cadadka asaguna usii aciifsan mafhuumcadad baa u liita wey ayb ad u liitay mararka qaarkood wuxuu ku yimaadaa mubaalaqa ahaan waxaadii hebelow kun jeer baan hawshaa kaala hadlay kun jeer waxaad ogu jeedaa in badan baan kaala hadlay in tastafir sabciina maratan falan yakfir allah lah toddobaatan besame waxaa loo jeedaa weligeedba haddaad wado laga dhagaysan maayo kuwaa ducoy iyo dembi midnaba marka maadaama humu cadad mararka qaarkood uu ku yimaado mubaalaqo oon looga jeedin manduuqu in xugum la siiyo saasuu oga liitay qolyaha qaarkood laakiin hum cad markaad maraysaan waxaad kale ogaataan macduudka mafhuum iyo mafhuum baa kala jira midka la waa xujo mafhuumkiisu inta badan ee la xujaysto waa marka waa mafhuum marka tirada la sheego amaaniin inain alaaa marka la sheego hamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna shan nuugma oo la garanayo way xarimaysaa ilmihii nuugay hooyadiibay islaantaa nuujisa noqonaysa waxaan ka fahmaynaa afar iyo saddex goor hadduu nugahee inaan meeshaa maxrimay ka soo baxayn laakiin markii cadadkii macduudka la sheego idaa kaanalmaa uqollatayn oo kale ilaa kaalmaau qolatayn oo kale qolataynku hadda waa macduudkii quladaa la tirin lahaa tiradii kow iyo laba ahaydna waa cadadkii kan hadda laga niqaashayo waa mafhuum kaasaa xujoa aadna loo difaaca markuu laakiin mafhuum yahay wadaaddaa yidhi xuja ma gebigiisaba oo raggi qabay ah mafaahiimtu waa xujo raggi qabe waa ka liitaa marka mafhuum waa ka liitaa mafhum inay kala fahanteen baan u malaynaya ayb sheekhu wuxuu yihi faaidatu marka atartiib waa maxay baan idhi fi lquwati wadacfi waa maxay waa cinda atacaarud kuwa ku ku xoog badan ad ka hormarin doontaa insha allah aan iskaga iskaga dhaqaaqno wuxuu ihi ama maa culliqa wixii lagu xidhay alxukmu fiihi biاlsmi fayusamaa mafhuuma laqab baa la yidhaahdaa walaysa bixujatin mana aha wain nuqila haba laga soo guurso guursho can jamaacatin jamaaca xaggeed muwaafaqaة اdaqaaqi cala alqowli bihi hadda wuxuu u gudbay mafhuum mafhuum laqab loo yaqaan mafhuum laqab allaqab huna waa hayru laqab fi baab alajrumiya allaqab huna waxaa looga jeedaa tacliiqu اlxukmi bismin jaamidin ismigaa jaamidka ama ismu nooc ha noqdo ismu jinsi ha noqdo ismu shaksi ha noqdo ayib kunya ha noqdo laqabka caadiga taqaaniin ha noqdo ilaa laqabka fii baabi naxwi wama ashcara bimadxi maad i jirteen aw damin buu ahaa kan waa ka duwan yahay ismi aan mushtaq ahayn in xukunka lagu xidho wey tacliiqu اlxukmi bismin hayri mushtaqin ismi jaamida ama ismu cayn ha noqdo ama ismu jinsi ha noqdo ama ismu shaksi ha noqdo ama kunya ha noqdo ama laqab ha noqdo ama calamki caadiga ka zaydin ha noqdo ism aan mushtaq ahaynoo xukumkii lagu xidhay baa loo yaqaanaa mafhuumu laqab ama maa culliqa اlxukmu xukumka kii lagu xidhay miyaa fiihi gudihiisa bilsmi ayb ismi calama aw ismi nawc wuxuu doona ha noqdo fa yusama waxaa lagu magacaabaa mafhuuma laqab baa la yidhahdaa mafhuuma ismi bay ka dhiganta walaysa bixujatin xujana ma aha bal in la xujaysto mararka qaarkood gaalnimay keeni kartaa haddaad tidhahda maalan muxamadun rasuulullah aayadda suurat lfatxi muxamed waa rasuulka ilaahay manduuq wey waxaan ma ka fahmi karaa axadaan muxamed ka ahayn rasuul ma ah ma ka fahmi karaa lagu gaaloobahaya halis weeye marka mafaahiimu laqab saasaa looga cararay mafhuum jira ma aha ayb wain nuqila haba laga soo guuriyo can jamaacatin koox maalan waxaan ku idhi qaama zaydun baan ku idhi zayd baa istaagay ma ka fahmaynaa cumar ma istaagin jaaa zaydun baan ku idhi ma ka fahmaynaa cid aan zaydkayn maba imanin caasho iyo cali iyo xaliime iyo cabdi ma imanin lagama fahmi karo ninkan la sheegay xukuma loo sheeg ku dheji dadka kalena xog kale oogu laaba iyo daliil kale iyo meel kale ka ogo hawshooda inta laga hadlay waa intaas wain laga suga can jamaacatin muwaafaqat daqaa jamaaca meel fuqahaa oo xanaabilo badankeedba weeye xanaabilo badankeed way xujaystaan muhimulaqabka ah way xujaystaan adaqaaq waa abubakar adaqaaq waa xambali baa la sheegaa waa shaaficina waa la sheega waa wadaad la kala jiito weeye oo qarniga afraad ah culamada qarniga afraad ah cala alqawli bihi ay cala alqawli bihi bimafhuumi laqab mafhuum laqab in la qabo oo la xujaystaa ee la xujaystaa baa jamaaca laga soo guuraya iyagoo ku waafaqay daqaaq abubakar asayraf iyo jamaaca ku raacday iyo min khwasmandaad iyo jamaca min alxanaabila ayaa ku raacay wataxqiiq fii mafhuumi laqabna waxaa weeye in أشcر الsiyاaq bالتkhsiiصi fahuwa xujaة وإlا فlا mafhum الlqب marka hoos loo dego xujo ma aha muطلقan iyo waa xujo muطلقan waxaa u dhexeeya madhab mufasila oo ay doorteen shekhulslam ibn temiye iyo xaafidna xajar iyo wadaadkii la odhan jiray mxuu ahaa maqbali iyo ay rag muxaqiinoo dambe doorteen waana sax waa maxay mafhum الlqب in أشcرa bالتkhsiisi ay تkhsiiص الmadkuura bالxukmi fahuwa xujaة وإlا فlا kaqowlihi tacaalى fafahamnaha sulaymaan sulaymaan baa la yidhi yaan fahamsiinay qadiyadii waxaan ka fahmaynaa axadaan sulaymaan ka ahayn inaan qadiyaddii markaa tahay aan la fahamsiinin oo nebi daa'uud uusan fahmin qadiyadda ay ka hoos baxday la soco hadda waana mafhuumu laqab lanna sulaymaan waa muxu ismi jaamida mushtaq ma ah xukumkii la sheegay muxuu ahaa waa altafhiimu wاlifhaam idan takhsiisu sulaymaana bilfahmi wuxuu leeyahay mafhuum mukhaalaf uu leeyahay huna oo kale waxaa lamida siyaaqa kutusahay siyaaqa aadda ku socotay baad ka fahmaysaa in ashcara الsiyaaqu bالtakhsiisi bاlxukmi waa mafhuum laqab marka waa xuja wailaa fala waxaa ka mid a xadiidka kacb bnu maalik markii tabuuka ay ka hadheen tabuuk ay ka hadheen asaga iyo dad badanoo munaafiqiin ahaa munaafiqiin badan iyo dhowr saxaabi oo saadiqiin ah ay ka hadheen munaafiqiin ba cudurdaartay nabigoo fadhiya ordaya haye adg nabi allow kanay noqotay haye adugu maxay noqotay say u socdeen buu ka cabsoo istaagay iyo labadii saxaabiga ka horraysay runtii bay ku jeexjeexeen nabigu wuxuu idhi amaa haada faqad sadaq amaa haada waa ismi jaamida waa ishaaro ayb amaa haada faqad sadaq siyaaqa wuxuu tusahayaa kolley kani run buu sheegay kuwa kalena nabi allow been bay sheegeenba waa mafhuum mukhaalafa muctabar ah markaasoo kale hada huwa saxiix saa darteed alimaam eh, ibnu taymiya kitabkiisa minhaaj sunna eh, mujaladka eh, toddobaad sabxada saddex boqol soddon iyo labo kaga hadlay asaxiix inuu yahay mafhuum laqab cinda alishcaari bitakhsiisi bilxukm inuu xujo yahay waana adilo badan baana ku imanaysa marka mujaladka toddobaad saddex boqol soddon iyo labo taqriiban inay ahayd baan jeclaa la fiiri marka tafsiilkaasaa sax ah tafsiilkaasaa sax ah aan iskaga socono tadniib tadniib hadda fiidsohid weeye fiidsohidda inuu naga badaaya id macno badanoo ku xidhan ma jiraan waa maxay waa luqadu afkan lagu wada hadle ma istilaaxiba mise alla ummadda ku ilhaamiyo oo waxyibay ku timid tawqiifi ah saddex madhab baa ku jira adugu marka madaahib way badan yihiin toban madhab baa la gaadhsiiyaa marka la dhanaandhereeyey ee la tafsiiliyo toban madhab wax faa'iidoo ileedana ma jiraan waxaa u dooroon saddex madhab madhab yidhaahdo luqaadku waa istilaaxiyo bulshaday ummadda ku heshiisa liqowlihi tacaala wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi luqadii afki waxaa loo tiiriyey qowmkii iyo dadkii baa loo tiiriyey taa macnaheedu waxaa weeye ayagaa ku heshiiyey afna ka dhigtay madhabka jumhuur qabaan waxaa weeye luqadu waa tawqiifiyo ilaahay baa ummadda baray waxay deliishadeen wacallama aadama alasmaa'a kullaha xadiidkii fii saxiix bukhaari sayidinaa muusa iyo aabbaheen aadam markay doodhayeen muuse wuxuu yidhi wacallamaka asmaa'a kulli shayin ilaahay wuxuu ku baray shay walba magaciisa idan alluqatu waa maxay waa tawqiifiyo halkaasii wadaadana ku dhageen madhabkaas sawaabka ee fiican waxaa weeye waa tafsiil in la yidhaahdo aslu luqaad waa tawqiifiyo luqaadka asalkeedu waa tawqiifu ilaahay baa ummadda ku ilhaamiyey laakiin waagi dambe istilaaxaad bay noqotay walidaalika ay qaybsameen asalkeedu waa tawqiifi ama aakhirkeeda dambe waa istilaaxi saa darteed luqaadkii ayaa qaybsamay haddaba waad garanaysa waad aragteenoo bulshadu qolyaha ganacsataa afgarad gooni ay leeyihiin xerto afgarad gooni ay leedahay qolyahan ciyaalsiyaha ama muxuu ahaay qaroofyadu iyo kabacadu af gooni ay leeyihiin somayda arag afjini mid la yidhaahdo oo jiinku ku badan yahay lagu wada hadlo yaa asaguna jira oo idan saa darteed takhsiisaadkan dambe iyo tafaasiishan dambe waxay dhaheen waa istilaaxiyo ama asalka hore dejinteedii usuusheeda allah subxaana wa ummadda ku ilhaamiyey ra'yigaa marka wuxuu jamciyey labada aayadoodba wacallama aadama alasma'a kullahaa iyo ilaa bilisaani qowmihi buu isu keenaya marka ra'yigaasaana u roon aan iskaga soconno wuxuu sheekhu yidhi allahu jala wacala huwa waadicu luqaati luqaadka allah asagaa dejiyey muxuu u dejiyey lixtiyaaji alkhalqi khalqiga ubaahashadiisu u baahan yahay ilayha ila luqati fi tacaawuni iskaashiga iyo iskaalmaysiga masale marka isku hayaan ashaaciro iyo mucusale iyo wadaado badan isku hayaan buu u gudbayo oo dalaalatu اlalfaadi cala almacaani waa dalaala abiiciya caqliya yidhaahdaan ayib mucsaladu qolyahan kalena waa dalaala wadciya bay yidhahdaan tiiba u gudba wuxu falaa dalaalata lilalfaad alfaadu tusid ooma sugnaani calaa macaaniha macaanida ay tusto limunaasabatihaa laha ucunamada ah, ay alfaadu macaanidu isku cunamahayaan ooma tusaysee alfaadu waxay macaanida kuu tustay biwadci waadicin laha dejiya u dejiye ama ha noqdo allah subxaana wa tacaala ama ha noqdo ummaddii ku heshiisay ee ma aha lafdi walba iyo macnihiisu waxaa ka dhexeeya aano wuxuu kaloo ku radinaya qolyihii munajimiinta ahaa oo waxay leeyiin nin ruux walba magaciisa aar buu ku likulli ismin lahu aarun calaa musamaah haddii xasan lagu yidhaahdo meel unbaad ka fiican tahay ummaddana kaga wanaagsan tahay haddii jamaal lagu yidhahdo guhaan ah, fulxumaatoo dameertuutay adu ekaatide meelunbaad ka quruxsan tahay xagga caqliga iyo wanaagga iyo fartaba ha noqotee marka likulli lafdin lahu munaasaba abiiciya limacnaahuda ayuu ku baabiinhayaa cala almunajimiin waa cala almuctasila ku diidaya waa maxay lafdigu biwadci waadicin buu ku tusaya limacnaha walaa munaasabata bayna almacna wa bayna alafdi ba hawshaa kugu tuuray uma intaa kadib waqafa tacaala ilahay wuxuu ku dul joojiyey cibaadada addoomihiisa calayha cala alluqa ilaahay markuu luqadii dejiyey ayuu ummaddu ku ilhaamiyo oo bara inay isticmaalaan oy qaataan wacallama aadama alasmaa ima bilwaxyi u waxyoodu u waxyooday aw bikhalqiha khalqi luqati fiihim khalqi luqati fiihim waxaa la yidhi carruur yar haddii inti lasoo qaada meeloo lagu xidho daaqadan raashinka laga siiyo halkaa aan juuq loo dhihin wax yar markay joogaan oo ay hadaaq gaadhaan af bay samaysanayaan ay isku gartaan iyagoo darooriyama oo sheekaysan baa loo iman marka waxaa weeye ilaahay baa ku abuuray bay leeyihiin luqadan ayada ah bidaliil shimbiruhu wa aragtina waa isgaranhayaan jiiqjiiqintana ba isla duulahayaan bahal markay arkaan qaab bay isugu digahayaan bahaaimtu xayawaanaadku xataa waxyaan caqli lahayn qaab waxay leeyihiin ay u wada hadlaan isu fahmaan ayib laakiin innagu waxaan leenahay dunyana urka isu garataa dadna afku isku gartaa dunyadu waa is ursataaba dhamakaas isgaranaysa dunyadu maxay is urtaa markay fiirad isu garan weydo marka intay isfiirsgaran weyda kadib bay is ursataa haddii laakiin ishi hore isku fahmaan isma taabtaan laakiin markay ishii wax tari weydo ayay baaritaan ku samaynaya way ursanayaan ayb aw mase calimuuha way ogaadeen luqadii cilman daruuriya ilaahay kuma abuurine cilmi ilaahay siiyey ku ogaadeen daruuratan oo markaasi falaysat اlugatu min wadci اlbashari luqadu ma aha basharku wuxuu dejiyey waa shay alla keenay wey waliba waxay dhaheen luqadu qadar alxaajana qadar alxaajana waa min wadci اlbashar wixii ka badanna waa tawqiifyo allah keenay tiibuu baabi wuxuu uhi walow qadar alxaaja fi tacriif intii loo baahanaana allaha ka dhiga allah keenay oo allah dejiyo madhabkii wuxuu baabi'inayaa lahaa alluqatu waa wadciyatun fi ma zaad cafwan waa tawqiifiyatun fi ma zaada cala alxaaja amaa inta ku saabsan fi xaajaة اlcibaadi fi الtacriif fima baynahum inay is aqoonsadaan wax iskugu sheegaan intaasi oo wadciya oo basharkaa dejistay bay yidhahdeen istilaaxiyo wey istilaaxiyo maa zaada cala alxaajana ila dadku ma garan karaane allah ku ilhaamiyoo baray kiibuu baabinaya walow qadar alxaaja mid madhab saddexaad buu celinaya wuxuu leeyahy walow hayra qadriha walow hayra qadriha xaajadii qadarkeedii hayrkeed baa allah ka dhigay asna waa maxay kulli waa mxuu ahaa waiy cafwan tawqiifiya min allahi ima biilhaamin aw biwaxyin aw bikhalqiha fiihim aw bicilmihaa cilman daruuriya masaladan marka alimaam الzarkashi fi baxr اlmuxiid wuxuu yidhi waa masأlaة طawiilaة الdayl qaliilaة الnayl way sayn dheertae buu ihi nayl wax faa'iidana ma laha hal xugum oo fiqi oo ka baxana ma jiro hal xugum oo ka baxa ma waa iska taraf fikri ah oo iska lugooye ah alimaam isnawi kitaabkiisa atamhiid fii takhriij اlfuruuc cala اlusul waa khaldamay masaa'il kitaabu طalaq ku yimaada iyo kitaabu اlwasaaya ayuu isku day inuu dhaho waxay ka baxdaa waa waxay ku dhisan tahay luqatu ma istilaaxiya mise waa tawqiifiya ayuu isku dayay waana khata mid aan muran ka jirin bay masaa'ilka ku dhisan yihiin oo masaa'il eh, sadaaqu siri oo kale matalan gabadhii ninba waxay ku soo heshiiyeen inay isku guursadaan kun doolar waxay tidhi gabadh reer hebel aan ahoo qiimo badan oo la yaqaano intaasoo arjibaan baan diiday goobtaiyo fagaaraha maka la tago meherka aad sheegayso toban kun ha noqdo toban kunoo dollar sheeg laakiin waxaan ku heshiino meher ii noqonaya labadeenna isog waa sir isla garangigii weeye kun dollar bulshada iyo makhraatiyaashan waxaad u sheegtaa toban kun oo dollar islaantii sidaasaa lagu meheriyey ma toban kun oo doolar bay ku mehersamaysaa ilaan makhraatiyuhu intaasay maqleene wadaadkuna carabka ku dhuftay caqdina lagu dhex sheegay mise heshiiskii hore ee kunka doolar ahaa ee sirta u ahaa bay ku mehersamaysaa qole waxay dheheen tobanka tobankay ku mehersami waa ictimaadan licurfi اlcaam ayib nimanna waxay dheheen maya waxay ku soo heshiiyeen oo sadaaqu sir ay ku mehersamaysaa masalada waxay hoos gashaa istilaax ka khaaska iyo kacaamka la loo hormarinayaa ee ma hoos gasho siduu isnawi u qaatay luqaadku istilaaxibaa mise waa tawqiifi ayib ma hoos gasho ayagaa waxay ku soo heshiyeen labadoodu toban kun inay tahay bimacnaa kun waa isilaaxu khaasa toban kun fi lcalani waxay dhaheen waa kun fi siri waa isilaax iyagoo u khaas ah ayib marka isilaaxa caamka iyo ka khaaska ka caamkana muxuu ahaa bulshadu toban waxay u taqaanaa toban kun bay u taqaanaa haadaa waa istilaaxi guud ee bulshadu ay taqaaneen curfigeedii caamka ah waxaa yimi curfi u yaqaana toban kun kun marka waa tacaarud curfi اlcaam iyo walkhaas weeye ma aha baabuhe hal luqaatu tawqiifiyatu aw istilaaxiya ma aha aan iskaga socon khaladka yarka wuu gala wadaadku uma intaa kadib luqadii saa ahayd see lagu ogaan luqadii ama ha noqoto wadciya ha noqoto cafwan tawqiifiya ha noqoto ama istilaaxiya ha noqotee seed ku ogaan uma طariiqu macrifaة اlugati min ahliha luqadii barashadeedii ogaashaheedii ahalkeedii laga barto wadadeeda waxaa weeye kayfa furida alwadcu dejinta sidii doonaba loo dhige ama ha la yidhahdo waa istilaaxiyo min wadci اlbashar ah ama ha la yidhahdo waa ilaahay subxaanaه wa tacaala towqiif xaggiisa ka timid ha la yidhaahdee waxaa lagu ogaanaya imaa binaqli tawaaturan aw axadan waad soo marteen in naqli lagu keena lafdigu lafdiga macnahaasaa loo yaqaanaa ficilkan waxaasuu tusaa magacan sidaas wey naqli can ahli اluga can ahli اlisaan ayib bitawaaturan si isdaba jooga aw axaadan si halkeliyaala ah wa ima istinbaaط اlcaqli min الnaqli iyo in lagu ogaado caqliga oo ka soo dheeganaya naqliga waa miisaanka tasriifiga iyo marka hadda lagu yidhaahdo ficilkan wuxuu ka yimid masderkaasuu ka yimid isma faacile laga keena saasaa la yidhahdaa hal ism faacil baa laguu sheegay caqligu marka wuxuu ka dhalinhayaa boqol kun oo ismfaacil buu ka keenaya oo isaga aqoontiisa ah marka waxaa isu tegey naqlun oo asaaski ah iyo caqligoo tarmiyey tasaariifta iyo wixii meesha ka baxaay lal luqada qiyaas laguma sugo luqada qiyaas laguma sugo waa sida sheekhu uu yidhi wadaadda badan ay qabaan kitaab ulxuduud bayna ku iman doontaa ayib kitaab cafwan kitaab alqiyaas bay ku iman doontaa baan ujeedaa caamka dhexdiisana waxbaa kaga iman doona rag badan baa sidaa qaba shaaficiyada iyo dad badan baa ku raacay maalikiyada xanaabilada in badanoo mid a xanafiyada iyo bacdulmaalikiina waa diidaan ibaat اlqiyaasi biluqa lama ogolay taagan yihi ayib ka nabaash nabaashku ma dhahaynaa saariq saariq cinda alcarab waa maxay waa ninka hanti ka qaada meeshii loogu talaga lagu ilaaliyey lilaxyaa hanti ay dad noolnool leeyihiin oo meel ku xasladeen in si tartiiboo fara lagu siibaa la yidhaahdaa ofyaana loo adaa sarian la yidhaahdaa ka warama kafanka dadka la xabaale ee la duugay ninka xaday magicii cinda alcarab nabaash baa la yidhahdaa ma dhihi karaa nabaashku waa saariq bijaamici maadaama saariq muxuu sameeyey hanti buu ka qaaday min xirzi miliha bikhufyatin kana kafan buu ka qaaday bixirzi milihi bikhufyatin kownuhu lilaxyaa iyo kownuhu lilamwaatna laa cibra haddaan saa dhawaa maxay waa ihbaatu luqatin bilqiyaas ismu الzani baan u sugnay linabaash qiyaasan cala الzani اlmacruuf marka ihbaatu luqati bilqiyaas ayaa la yidhahda walaa mujarad alcaqli ayib walaa mujarad alcaqli caqli barax tirana wax laguma keeni kara laakiin naqli caqli iskaashaday ayaanbaa lagu keeni karaa marka eh, waa masalo dhib badana markaan baab alqiyaas gannaan ka hadli doona insha allahu tacaala ayb ya mazani baan idhi saariq baan ujeedaa hadde marka eh, annabaash waxaan u isma saariq baan u qiyaasan cala saariq اlmacruuf ama zaanigu waxaa laga mid maskaxda ku jirtay baan aaday laaidka laaidka luuiga ninka eh, hawshaa ku laaid baa la yidhahdaa laaidka ma dhihi karaa eh, zani lanna maxaa midka zaaniga ah wuxuu u tegey farji eh, muxaram ah mushtahan abcan buu u tegey oon wax idana u haysana sharcan laaidkuna waa sidoo kale asna farji ayuu u tegey mushtahan abcan dadka aafoobaha dee ayb min hayri <laughs> mxuu idnin sharciy marka allaaid haddaan dhahna waa zani waxaan sugnay marka waa ihbaatu ismi الzani lilaa'iti qiyaasan cala الzani اlmacruuf annabaash haddaan dhahna waa saariq qiyaasan cala saariq اlmacruuf wa ihbaatu luqatin biاlqiyaas ayib macaanidaasaa meesha ku jirta faslu fi bayaani macaani kalimaatin yuxtaaju ilayha fi اlistidlaal baabkan wuu iska dhib yar yahay min caadat اlusul waxaa ka mid a mabaaxis اlluga markay marayaan madalaat alfaad dhexdeeda inay ku sheegaan xuruuf اlmacaani ay tiriyaan xuruuf اlmacaani naxwiin baa iska leh ama culamaa اlmacaani fii albalaaqa iska leh laakiin wax yarun baan ka dareynayna insha allahu tacaala wuxuu yihi wuxuu baayaa fii bayaani macaani kelimaat kelimooye macnahooda in la caddeeyo yuxtaaju ilayha loo baahanayo fi listidlaali bidalaa'il kitaabi wasunna markaa kitaabka iyo sunnada aad daliishanayso macaani xuruuf imanaysa iyo kelimaad imanayo macnahooda in la caddeeyo fasal ku saabsan yahay maxaa yeelay wabaa kaaga ian w min alia waxyaabaa loo baahan yahay barashadooda istilaanla kaaga xidhan waxaa ka mid a ah, in baa ka mid a ah, in oo de macaani dhowray ku timaadaay hadda taridu waxay u timaadaa buu sheekhu lishari haddaynu soo marin mafhuumu shar in inaad ogaato inay shardiyo tahay macnaha faa'iidayso waxbaa kaaga xidhan mafhuumu shari baa kaaga xidhan wax lamida ah. wahuwa shardiguna waa tacliiqu amrin biwujuudi aakhara arin baad ku xidhi shay kale jiridii manhaajkaad kusoo marteen in dakhalti daara fa anta aaliqun haddaad marayseen haddaad guriga gasho e waad furan tahay buu i marka tacliiqu amrin waa maxay waa alaaqi alaaqi baad ku xidhay biwujuudi aakhara oo dukhuulka guriga la gala ah naxو qwlihi tacala baa mida in tantahu lakum in yantahu lakum marka haddaad kufriga gaalnimaday ka hadhaan waa la idiin dhaafahaya marka in hari bay faaiideysaa wy waxay kole utima ya aayaddu sheekhu inu jeedaan u in yantahuu yukfar lakum yukfar lahum bay ahayd qul liladiina kafaruu in yantahu yukfar lahum marka ah, bal aayad kale soo raadiya hade wadaadku inu waxa laga yaba ayad kale u fiirin yahay middaa un anfaalbasaad garanaysaa suuraة النisa ahlu kitaabka marka laga hadlaya wax soo raadiya ya taa maxay ahayd mise intahu khayr lakum bay taa ahayd ya tansiis buu geliyey lanno hadallihii kale imanaya tansiis ma gelin inuu aayad u jeedaan u malaynaya marka dhibba ma laha wanafyi bay ku timaadaa wa taridu in linafyi diido bay ku timaadaa naxwu qowlihi tacala in ilkaafiruuna ilaa fii guruur in cindakum min sulطaan qur-aanka waa ku badan tahay ayb waqad taأtii inay timaadaa laga yaabaa intii zaa'ida ayadoo la kordhiyey bacda nafyin waa iska dareerayna intaa waa iska dhib yartahay naxwu bani khudaanatu bani khudaanata cafwa maa in antum dahabu waa zaa'iddu hadda intaas maa antum dahabun baa loo jeeday ayb amaa inada mushadada hadda xuruufta wuxuu sheekhu u tartiibin doonaa calaa xuruuf اlmucjam wixii hamse watu ku bilaabay kadibna ba baa saas u wadi doonaa marka inadii mushadadad ahayd fii kitaab اlqiyaas bay ku iman baabu طurq اlcila bay ku iman waa cilay faaidaysaa tacliil bay faaidaysaa ayib bani khudaanata waa qoys carbeed weeye reer bani khudaano maa antum ma tihiin dahabun dahab ma tihiin dad baa tihiin iyo bashar ba eed marka in baa lageeya zaa'ida ah wa minhu waxaa ka mid a ah xuruufta loo baahan yahay macaanideeda in la ogaado hadhowna aad u baahan doonto fi istidlaal aw baa ka mida ah, wataridu limacaanin macaani badan bay ku timaadaa minha lishaki shaki bay ku timaadaa mutakalimka iyo qaa'ilka uu ka shakisan yahay xaqiiqada uu ku hadlay naxwu qowlihi tacala labitnaa yowman aw bacda yowmin maalin baanu nagaana ama maalin barhkii macnaha labaad watashkiik shakisiin adugu waad og tahay adiga mutakalimka waa ku cadya laakiin ninka aad la hadlaysaa rabtaa inaad xogo shaaca ku furto ayib duruuf jirta iyo xaaje iyo qarad kaaga xidhan awgii ihaam baa la yidhahdaa ibhaam baa dad ku sheegaan ayib macaani badan baa lagu sheegaa naxwu qowlihi tacaala waina aw iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin in khasmigu iyo mujaadilku xoogo uu dabacsanadaa rabtaa markaad muranteen baad waxaad odhanaysa hebelow keenne saxaan alla oge ba horta unad hadallo waad og tahay inuu khaldan yahay oo mujrimkeesa waa weyn yahay laakiin waxaad rabtaa inuu gogasha kugu qabto oo kuu soo fadhiisto laakiin se tartiiba ah, aad oogu shubto waxaad ku shubi karto wix kale aad oga shubto haddaad laakiin ka bilowdo mujrim baa tug khaaina asna khaain toori baa ku xigta haddii baashu marka waa dargelin weeye xoogo waa lagu soo dargelinaya marka iihaamba waa laga cabiraa muxuu aha ibhaamna waa la yidhahdaa macnaha saddexaad ay ku timaadda awdu wal ibaaxay ku timaadaa macaanidaa de ama alab bay ku iman sidoo ama khabarun bay ku iman ama waa alab ama waa khabar ibaaxo ka jaalis اlxasana aw ibni siriin xasan la fadhiiso ama ibni siriin la fadhiiso ibaaxada iyadu waxaa lagu yaqaanaa ay kaga duwanta takhiirka soo socda labada macnaba ee lagudooee lagu baneeyey waad isu keeni kartaa haddaan ku ihi ama xasan albasri la fadhiiso ama ibni siriin u tag haddaad waan isku darsa sooma zaada khayran zaada khayran wey dhib ma lah ama takhyiir xaq oo malihi inaad jamciso labadii shayba waxay kale ku timaadaa kii afraad wاtakhyiir dooransiin bayna shayayn naxw fakafaaratu icaamu casharati masaakiin min awsati maa tudcimuuna ahlikum aw kiswatum aw taxyiru raqaba waa dooransiin intaas saddexdaa khisaaree laguu sheegay iskuma dari kartid saddexdooduba adoo oga jeeda kafaaradii waajibka ahayd laakiin adoo oga jeeda midkana waa waajibkii kuwana waa tabaruc iyo khayr waa la ogolyahay meesha wejhu jamci la diidanyana waa maxay waa inaad u jamciso calaa wajh inay tahay waajib ayb walia ishkaal ku keenay xadiidkii jubraanka lamido macnaha takyiirka ku yimaada ninkii lagu yeeshay maquuno geela kadibna ayadi waayey inuu intaa bixiyo qurbac ka sarreeya u bixiyo ama neef ka sarreeya oo asaga loo celiyo shaataani aw cishruuna dirhaman waa asagu hadduu neef kii ka liita bixiyana asagaa loo celin isaga wuxuu ku kabahaya cafwan laba neefoo adhi ah ama labaatan dirham labaatan dirham marka waa khiyaar baa la siiyey laba neef ama labaatan dirham way ku badan tahay macnaha sharaad ay ku timaado walimulaqi اljamci walimulaqi اljamci kalwaaw waawdii bay lama kala noqonaysaa in labada shay aad u jeedo un waa la ururiyo waxaa un lagu kulmiyey khabarka ama falka ama dhacdadaas naxwu kaanuu waxay ahayn amaaniina sideean bay ahaayeen aw isdaaduu amaaniyatan ama sideed baa ku darmata ama kororsadee macnaha waxaa ujeedaa wazaaduu amaaniyatan baad ujeedaa sideetan ay dheer tahay sideed baad ujeedaa qur-aankuna waxaa ku yimid macno lamida kan qadiyadii nabiy llaahi fa arsalnaahu ilaa miati alfin aw yaziiduun qolyaan luqada qan waxay u qaateen ilahay inuu shakiyey waxay dh qranka shaki muxuu ahaa miati alfin ama maxay tahay waxaa la waafajinantiina awdahuna waxaa weeye bimacna wayaziiduuna waxaa weeye ayib waxbay dheer tahay wey aqrab baana keenta haddii in loo isticmaalo iska isticmaal maaha aan ka soconno macnaha lixaad wa bimacnaa ilaa awdu bimacnaa ilaana way ku timaadaa misaalka ku badnaa carabiyada naxwadu keeno wuxuu naxwu la astasilana sacba aw udrika almuna awda bimacnaa waa ilaa wax walbo adag baan fududaysanayaa oo waa jeexaya ilaa dantayda iyo ididilayda aan gaadho ka toddobaad aw ilaa bimacnaa ilaana way ku timaadaa aw oo ilaa looga jeedo naxwu kasartu kucuubaha aw tastaqiima wa idaa hamastu qanaata qowmin kasartu kucuubaha aw tastaqiima waa maxay ilaa an tastaqiima ilaa an tastaqim misaalkii caanka ku ah fii kutub naxw wa idaa hamastu qanaata qowmin kasartu kucuubaha aw tastaqiima ilaa an tastaqiima falaa ukasiruhaa weyahade soo maaha hadday inay toostoba mooye oo markaa aanan jebinaynin laakiin hadday toosi weydo waan budaagiu dagaal baa yaqaana wey macnaha sideedaad ay ku timaaddo wataridu litaqsiim wataridu litaqsiim qaybin la qaybiyo haddii alkelimatu ismun aw ficlun aw xarfun waa taqsiim waad qaybinaysaa annaasu imaa waxaad kaafirun aw aw muslimun taqaasimtay ku timaaddaa naxwu qowlihi tacaala qul kunuu huudan aw nasaara waxay sheeganhayeen qolyihii shayaadiinta macnaha sagaalaad ay ku timaadda aw walidraab ka leexasho laga guuro macnihii hore ku kalena loo guuro naxwu aw isdaaduu amaaniyatan calaa taqdiirin aakhara oo tidhaahdo bal yaziiduun idraabka marka waxaan u waa aw ku imanaysa bimacnaa bal idraab intiqaal macnihii horead ka ka leexanaysaa ood ka soo qaadaysaa kalmacduum kan lam yudkar inaan la sheego kala ka soo qaaday kadibna waad isticmaalaysa naxwi isdaaduu amaaniyatan isdaad isdaaduu tii horen soo qabanna maxay ahayd kaanuu amaaniina aw isdaaduu amaaniya waxaan leenahay markaa meesha awdaas bimacnaa bal weeyo bal isdaaduu amaaniya qiila waxaa la yidhi calaa taqdiirin akhar mxuu oga jeedaa calaa taqdiiri aw bimacnaa bal weeye ila horan waxaad soo marteen ayadoo bimacnaa alwaaw ah waad soo marteen aayadda laftirkeedu qolyaha sidaa ku yidhi ayuu waaa awdaa bimacnaa bal weeye idraab weeye laakiin waa binisbati lilmukhaaabiin dadka laga hadlayala markaa idinku fiirisaan ummaddii loo dir nabillaahi yunis boqol kun bay idinla noqonayaan ama ka badan binisbati ilaykum amaa shaaricu waa og yahay xaqiiqada dhabta ah oo maxaa loo yeelay qur-aanka da waa lisaan carabi mubiina asaaliibta carbeed oo dhanba waa in laga helo ayb qiila waxaa la yidhi waa macnihii tobnaad awda bal aan iska dhammayne macnihii tobnaad wuxuu ihi wataridu waxay ku timaadaa aw litaqriibi dhowayn shaygii baad u arkaysaa inuu degdeg kugu maray marka waxaad leedahay shaygaa i shayga waa isku dhowaayeen naxwu maa adri garan maayo asallama ma isalaamay ow wadac mis wuu isugotay lisurcatihi degdega ruuxuu u degdegay adoo labada xaalood tuusameed og tahay inuu ku salaamay iyo inuu ku sagootiyey labadu waad ogtahay kusame lakin waaad leedahay hebel baan hadda arko talow ma isheedaa ku dhacay mise kuma dhicin baad le waa hubtaa inaad aragtay waaad la yaabanta suu kugu dhaafay miq marka waa taqriib maa adri asallama aw wadaca walaakinahu macnahan taqriibkaase yeeshee caa'idun wuxuu u laabanaya ila shaki shakigii hore oo ah labisna yowman aw bacda yowmin min ajli اlqurbi dhowaanshaha ay labada shay isu dhow yihiin yaad ku kala shakiday kii dhacay halkaa in loo celiyo waminhu qowluhu tacala bay dhan wadaaduhu wamaa amru الsaacati ila ka lamxi اlbasari huwa aqrab waa taqriib ayib qur-aankana waa ku yimid sawaabku laakiin waxaa weye cinda almuxaqiqiin aayaddu waa min baab الtashkiik min baab الtashkiik weeye ma aha min baab الtaqriib horaynu soo mar waina aw iyaakum lacalaa hudan bay aayaddu la mid tahay wamaa amru الsaacati ila ka lamxi اlbasari huwa aqrab ilahi waa ogyahay laakiin mukhaaabiinta iyo dadka lala hadlaya ama khalaa'iqda hawshaasi la dareensiinayaa wallahu aclam